بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فصل وأما الحروف المشبهة بالليس فأربعة ما ولا وإن ولاat waxaynu halkan ku arki doonnaa biidni illaahi tacaalaa afar xaraf oo nawaasikhda ku jira camalkooguna uu yahay tacmalu camala kaana ama tacmalu camala laysa waxaa loo yaqaanaa alxuruufu almushabbaha bilaysa waa xuruufta layse lagu shabbaho ee mubtadihii iyo khabarka intay dusha ka galaan mubtadahana marfuuc ka dhiganaya khabarkana mansuub ka dhiganaya waa in iyo maa iyo laa iyo laata afartaa erey ayaa sida layse oo kale u shaqeeya alxuruuf almushabbaha bilaysa culimmadu waxay isweydiiyaan xuruuftaa afarta ah maadaamay tacmalu camala kaana yihiin maxaa loogu dari waayey kaana wa akhawaatuhaa oo cunwaankii ahaa kaana wa akhawaatuhaa maadaamay sidii kaanadu ay u shaqaynaysay ay u shaqaynayaan maa cunwaankii un layska raaciyo waxa gaar looga dhigay kaana wa akhawaatuhaa dhammaan ficillay ahaayeen laakiin alxuruuf almushabaha bilaysa dhammaantood waa afar afartuna ficil maahee waa xuruuf kaana wa akhawaatuhaana waa ficillo afartanina waa xuruuf waxay ku kala duwan yihiin xagga xarafnimada iyo ficilnimada xagga camalnimada way ka midoobeen haddaba maxaa loo odhan waayey alxuruuf almushabbaha bikaana ilayn kaana ayaa umulbaab ahayd maxaa loo dhihi waayey alxuruuf almushabbaha bikaana oo loo yidhi alxuruuf almushabbaha bilaysa waxaa alxuruuf almushabbaha bilayse loo yidhi xuruufta layse lagu shabbahay sababta loo yidhi waxa weeye laysadu nafyi iyo diiddo ayay faa'iidaysaa xuruuftan afartiihina nafyi iyo diiddo ayay faa'iideeyaan laakiin kaana dee muhbat bay ahayd ama ihbaat buu macnaheegu ahaan jiray saasaa alxuruuf almushabbaha bilayse loo yidhi afartaa xaraf afartuba waa diiddo siday laysa diidda u tahay waa nafyi waa maa ma aha baad ku macnayn waa laa ma aha baad ku macnayn waa in waa diidda oo ma aha weeye waa laata ma aha wey waa laadiioo ta lagu sii daray taada laate ku jirtaa li ma maaha waa limubaalagati nafyi nafyigii unbaa lagu sii xeel dheeraanaya ereyga laa iyo ereyga laata diiddadoodu way kala adag tahay laata ayaa aad u adag in laata wax lagu diido afartaa xaraf ee maa iyo laa iyo laata iyo in ah afartaasiba diiddo ayay faa'iideeyaan waa wax la diidayo ama la anfinayo ama aan la oggolayn weeye shaqadooduna mubtadiya khabar bay dusha ka geli mubtadahana marfuuc bay ka dhigan khabarkana mansuub bay ka dhigi talow culimmada nuxaaddu isku waafaqeen camalka noocan ah ee ay shaqaynayaan jawaabtu waa maya waxa meesha isku khilaafsan xijaaziyiintii iyo tamiimiyiintii ayaa isku aragti aan ka lahayn mas'aladan xijaaziyiintu waxay yidhaahdeen waa tacmalu camalan laysa ama alxuruuf almushabbaha bilaysa sidii layse oo kaleyna u shaqayni waa qowlka xijaaziyiinta halka ay tamiimiyiintu ka leeyihiin ma falayaan afartani oo mubtade iyo khabar ay qaadanayaan ma jirto qolo kastiba deliilkooga iyo xujadoodii ayay wataan tamiimiyiinta waxaa la yidhi maxaad ku diidan tihiin inay camal falaan qadiyad macquula ayay keeneen waxay yidhaahdeen horta afartani waa xuruuf xuruuftuna saddex bay u qaybsami jireen xuruufta qaar la odhan jiray mukhtasun bilismi asalkoogu wuxuu ahaa icraabka ismiga u goonida ah inay shaqeeyaan iyo xuruuf la yidhaahdo mukhtasun bilficli asalkoogu wuxuu ahaa icraabka ficilka u goonida ee jasmaha ah inay sameeyaan iyo xuruuf mushtaraga sida qad iyo hal iyo xuruuf mushtaragoo ismigana geli ficilkana geli asalka mushtaragu waa allaa tacmala liducfihaa bilishhtiraak wadaagsiga ayay ku daciifeen sidaa darteed mushtaragu asal ahaan ma camal falo oo wax camala uu mushtarak sameeya asal ahaan ma jiro laakiin mukhtasun bilismi marka aan doonayno ereyga mukhtasun bilismi ah isagu uu camal falayaa mukhtasun bilismi sidaynu garanayno icraabka ismiga u goonida ah ee loo yaqaano jerka ayuuna samaynayaa mukhtasun bilficli wuu camal falaa icraabka ficilka u goonida ah ee jasmaha ana wuu samaynayaa faslun wa ama alxuruufu xuruufta almushabbahatu lagu shabbahay bilaysa lagu shabbahay fa arbacatun afar weeyaan nimankii tamiimiyiintu markay yidhaahdeen ma camal falayaan deliilka ay la yimaadeen mushtaragnimada ayuu noqday xijaaziyiinta ayaa la yidhi inay camal falayaan xaggeed ka keenteen waxay yidhahdeen kitaabka qur'aankaa ayaannu ka hellay oo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi maa haadaa basharaa markii laga xikaayoonayay dumarkii nebi yuusuf la yaabanaa maa haadaa basharan haddaba haddii maadani ay mubtade iyo khabar dusha ka gelayso basharkaa waa la godi lahaa oo sidee loogu dhawaaqi lahaa maa haadaa basharun baa la odhan lahaa maa haadaa basharun ayaa loogu dhawaaqi lahaa layska godaa la odhan lahaa maa haadaa basharun maadaamu aayadda qur'aankiihi ayna ahayn maa haadaa basharun ee ay tahay maa haadaa basharan waxaa la arkay maadan khabarkeegu inuu mansuub yahay sidii layse iyo kaana khabarkooguu mansuub u ahaan jiray aayad kale ayuu rabbi ku yidhi maa hunna ummahaatihim maa hunna ma aha iyagu ummahaatihim hooyooyinkiin er'an hooyooyinkood maaha haddaba ereygan ummahaatihim ah ummahaatihim ummahaad waa khabaru maa waxaa la arkay isagoo jamac mu'anasu saalim ah in la kasriyey kasrahanina nasbo ayuu u xisaabnaanayaa waxaalla waxay kaga jawaabaan nimankii xije ee tamiimiyiinta la odhan jiray jawaabo ayay isku dayeen takalluf uu ku jiro jawaabo takalluf uu ku jiro oo ragga luqawiyiintu ay ku qanci kari waayeen ayay isku dayeen inay dadka la hor yimaadiin oo ay ka mid tahay nasculkhaafid baa meesha ku jiray maa haadaa basharan maa haadaa bibasharin bay ahayd bay yidhahen maa haadaa bibasharin ba'dii baa la xadfay nasculkhaafid baa lagu nasbiyey war nasculkhaafidkuma mas'alo la qiyaasan karaa talow faslun wa ama alxuruufu xuruufta almushabbahatu lagu shabbahay bilayse layse lagu shabbahay fa arbacatun afar weeye xuruufta layse lagu shabahaa waa afar maa waa ereyga maa ah wa iyo ereyga laa ah wa in iyo ereyga in ah walaata iyo ereyga laata ah afartaa xaraf amaa maa kelmadda maa ah fa tacmalu way camal samayn camala laysa layse camalkeega ayay camal samayn cinda alxijaaziyiin xijaaziyiintu siday xukumeen oo ereyga cinda aynu xukun ku macnayno ama cinda alxijaaziyiin xijaaziyiinta agtooda xijaaziyiinta agtooda bishardi allaa takhtarina inayna la xidhiidhsan ayaa la shardiyaa biin maadu markay haddaba mubtadiya khabar gelayso mubtadahana marfuucay ka dhigan khabarkana ay mansuub ka dhigi waxaa la shardiyaa kow afar shardi horta in laga helo shardiga koobaad waa inayna in qaadan in yayna qaadanin allaa takhtarina biin intaasi waa inta naafiyada ayayna qaadanin ilan waxaa laga baqayaa inta zaa'idada ah doonaya ayayna qaadanin in azaa'ida yayna qaadanin ilan in zaa'idaa iyo maa wada socda af carabiga lama hayo haddii la helana camal samayn maayaan ragga qaarkood zaa'idday yidhaahdeen ragga qaarkoodna mutlaq bay ka dhigeenoo annaafiya bay yidhaahdeen oo waxay leeyihiin nafyu nafyi ibaat baa meesha ka dhalanaya yayna in la xidhiidhsanin haddaba markaan idhaa maa haadaa basharan ama maa muxamedun qaa'iman haddaan idhaa maa muxamedun qaa'iman waa hadal sax ah maa muxamedun qaa'iman laakiin haddii aan idhaahdo maa in muxamedun qaa'iman waa mamnuuc waayo maadii baa in la xidhiidhsatay maa in muxamedun qaa'iman ma odhan karayo waa mamnuuc weeye allaa takhtarina bishardi allaa takhtarina la xidhiidhsi la'aan ayaa la shardiyaa bi-in ereyga in a ay la xidhiidhsato waa shardiga koobaad shardiga labaad khabarka yuuna ilaa la xidhiidhsanin hadduu ilaa la xidhiidhsadana mubtadiya khabar buu isku noqon sida aayadda qur'aanka ah uu ku yidhi wamaa muxammadun ilaa rasuulun hadda wamaa muxammadun ilaa rasuulan ma odhanaysid oo kor dhabi maysid rasuulkaa waad iska godi waana mubtadiya khabar sababta ay maadani u camalfali weyday khabarkiibaa ilaa qaatay wa allaa yaqtarina yuuna la xidhiidhsan khabaruhaa khabarkeegu yuuna la xidhiidhsan biilaa ereyga ilaa ayuuna la xidhiidhsan lama ogolo khabarku inuu ilaa la xidhiidhsado waa shardiga labaad hadduu la xidhiidhsadana camalkeegiibaa meesha ka boodi oo tamiimiyiin iyo xijaaziyiinba waxay isku waafaqayaan inayna camal samaynaynin shardiga saddexaad wa anlaa yataqadama yuuna hormarin khabaruhaa khabarkeegu yuuna hormarin cala smihaa ismigeega yuuna ka hormarin maadan khabarkeegu yuuna ismiga ka hormarin hadday dhacdaba inuu khabarku xagga hore maray oo ismiguna xagga dambe maray lama ogola oo mubtadiya khabar isku noqon maayaan laakiin sida aan dareemayno cafwan lama ogolo oo maadanina camal fali mayso ismi maa iyo khabaru maa isku noqon maayaan laakiin mubtadiya khabar bay isku noqon walaa macmuulu khabarihaa khabarkeega ka macmuulka u ah ee khabarku ku camal falayaana yuuna ka qadimin cala smihaa ismiga laakiin macmuululkhabarku khabarka uu ka qadimi karaa ilaa idaa kaana almacmuulu macmuulku marka uu noqdo mooyaane darfan daraf marka uu noqdo ow jaaran wa majruuran ama jaar iyo majruur uu noqdo hadduu khabarkii uu yahay baa lagu macmuulul khabarku hadduu daraf noqdo ama jaar iyo majruur ismiga wuu ka qadimi karaa maa anta bi macniyan oo kale maa anta bi macniyan ereygan maa ihi waa tii mubtadihiiyo khabarka qaadanaysay ee ismigiiyo khabarka ka dhiganaysay anta waa damiirkaasi ismu maa weeye oo waa kii mubtadaha ahaan jiray macniyanna waa khabaru maa oo waa mansuub khabarulmubtadu ahaan jiray macniyan waxa uu ku camalfalayaa ereyga bii'a jaar iyo majruurkaasaa ku tacalluqaya macniyan jaar iyo majruurkiibaa macniyan laga qadimay waxaad odhanaysaa maa anta bimacniya waa la ogol yahay khabarku hadduu jaar iyo majruur yahay ama uu macmuululkhabarku hadduu jaar iyo majruur yahay ama uu daraf yahay inuu khabarka ka hor maro qaacida halkan ka soo boodaysa in badan inagu soo noqnoqoni qaacidada waxaa la yidhaahdaa darafka iyo jaar iyo majruurka waxa la waasacsaday kayrkood waxaan la waasacsanin waxa loo ogolaaday darafka iyo jaar iyo majruurka waxyaabaha kale waxaan loo ogolayn oo hadda waxaynu haynaa in macmuululkhabarku una khabarka ka qadimi karaynin ilaa inuu yahay daraf ama jaar iyo majruur mooye walaa macmuulu khabarihaa macmuulu khabarkeeguna kama qadimayo cala smihaa ismigeega kama qadimayo ilaa idaa kaana marka uu yahay almacmuulu macmuulku marka uu yahay darfan daraf markuu noqdo ow jaaran wa majruuran ama jaar iyo majruurba uu yahay mooyaane falmustawfiyatu ta dhammayska tiratay falmustawfiyatu ta dhammayska tiratay lishuruudi shuruudaha ta dhammayska tiratay waa naxwu qowlika qowlkaaga oo kale maa zaydun zayd ma aha daahiban mid tegaya waa maadiioo afartii shardiba wadata maa zaydun zayd ma aha daahiban mid tegaya shardiga koowaad muxuu ahaa maadu yayna in ku xigin hadda ma iyo in miyay isku xigaan tusaalaha maa zaydun qaa'iman ah iskuma xigaan maa zaydun daahiban shardiga labaad muxuu ahaa khabarku yuuna ilaa qaadan khabarku waa daahibe ilaa miyuu qaatay waa maya shardiga saddexaad muxuu ahaa khabarku yuuna ka hormarin ismiga maa zaydun daahiban daahibku miyuu zaydka ka hormaray waa maya shardiga afraad muxuu ahaa macmuululkhabar hadduu jiro yuuna khabarka ka hormarin inuu daraf yahay ama jaar iyo majruur mooyaane macmuululkhabarba tusaalahani ma wato maa zaydun zayd daahiban ma tegayo maadaasi waa xaraf naasikha mubtadiya khabar bay u baahan tahay oo mubtadahana ismi bay ka dhigan ismu maa waana marfuuc iyadaana rafcin markuu mubtadaha ahaan jirayna ibtidaa rafcin jiray khabarkana mansuub bay ka dhiganoo iyadaa nasbin maa zaydun daahiban wa ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kale weeyi isagoo dumarkii ka xikaayoonaya nebi yuusuf shirqoolka u samaynayey maa haadaa kani ma aha basharan bashar ay yidhaahdeen nebi yuusuf ayay arkeen quruxdiisii ayay la yaabeen markaasay yidhaahdeen maa haadaa bashara kani basharba ma aha in haadaa ilaa malakun kariim kani waa malag welibana sharaf lama yidhaahdin malaa'igta laftooda oo dee malag oo dhan uuniska ma ahee waa malaa'igta kuwa sharafta leh ayuu ka mid yahay bay yidhahdeen basharnimadiibayba kor uga qaadeen ay ka sarraysiiyeen haddaba maa haadaa basharan xarafka naasikhihi waa ma mubtadiya khabar ayuu dusha ka galaa mubtadaha ismu maabaa loo bixini waana marfuuca lirafcin khabaru maabaa la odhani waana mansuub maadaasi waa xaraf naasikha haadaadu waa ismu maa oo fii maxalli rafcina basharanna waa khabaru maa oo mansuub ah calaamatu nasbuhuna waa fatxa daahira maahunna maaha hooyooyinka ama dumarkaasi ummahaatihim iyaga hooyooyinkood ma aha xarafka naasikhiihi waa maa mubtadiya khabar ayuu dusha ka gelayaa mubtadaha ismu maa ayaa loo bixin khabarkana khabaru maa ayaa la odhan ilaahay baa yidhi hunna ma aha dumarku ummahaatihim hooyooyinkood ma aha waa kuwa dhaaranaya ee dihaarka nooca loo yaqaano la imanaya weeyi dihaarka ayay la imanayaan dihaar maa hunna ummahaatihim waxay leeyihiin xaasaskooga ayay ku odhanayaan hooyadayo oo kale ayaad naga tahay waa dihaar oo waa xukun adag adag sharciga iyo shareecaduna mowqif cad ayay ka qaadatay maa hunna ummahaatihim xarafka naasikhi ihi waa maa ismigii mubtadaha ahaan jiray waa hunna khabarka maana waa ummahaati waa jamc mu'anatu saalim waana mansuub calaamatu nasbuhuna kasraha ayuu noqonayaa fa in iqtaranad hadday la xidhiidhsato maadu biin ereyga in ah hadday la xidhiidhsato badala camaluhaa camalkeegii ayaa buraya sida maa in zaydun zayd qaa'imun ma taagna maadii camal fali maysa hadday in ku xigto mubtadiya khabar toosa uunbay iska noqon waxaanan odhanaynaa maa in zaydun qaa'imun zayd ninka la yidhaahdaa ma taagna maa in zaydun qaa'imun gabay ayaa ku soo arooray shaarixeennu sharaxa uu ku qorayo waa gabayga labiyo lixdanaad ee uu gabayaagu leeyahay baniiqu danatamain antum dahabuun walaa sariifun walaakin antumu lkhazafuu reer buu ka hadlayaayo wuxuu yidhi bani qudaanata nimanka reer bani gudaanow waa jilib yaroo ka tirsanaa reer bani yarbuuc nimankii la odhan jiray reer bani yarbuuc buu qabiilkani ka tirsanaa wuxuu idhi banii qudaanata qabiilka reer bani qudaanow maa in antum idinku ma ihidin dahabun dahab ma ihidin ma waxaad ismoodaysiin buu yidhi dahab inaad tihiin war ogaada inaydaan dahab ahayn walaa sariifun fidana ma ihidin dahab iyo fidatoona mid qiimaba ma ihidin buu yidhi walaakin antumuu idinku alkhasafu dhoobadhari baa tihiin dhoobadhari anaa idin aqaan buu yidhiye qabiilkanow dahabna ma ihidin fidana ma ihidin laakiin bahasha dhoobadherida la yidhaah bahasha ayaa tihiin buu yidhi maxallu shaahidka aynu u jeednaa waa xarafka maa ah oo in la xidhiidhsaday maa in antumu dahabun kolkaa dahabkii lama nasbinayo oo khabaru maa mansuuba weeyaan lama odhan karo laakiin waa khabarulmubtade marfuuc baa la odhanoo waa la rafcin fa in iqtaranad hadday la xidhiidhsato maadu bi-in ereyga in ah hadday la xidhiidhsato badala waxa buraya camaluhaa camalkeegii ayaa buri sida maa in zaydun zayd ma aha qaa'imun mid taagan ninka zayd la yidhaahdaa ma taagna wakadaa kan waxa la mida in iqtarana hadduu la xidhiidhsado khabaruhaa khabarkeegu bi biilaa hadduu la xidhiidhsado khabarku hadduu ilaa la xidhiidhsado iyadana camal fali maayo sida aayadda qur'aanka a naxwu wamaa muxammadun muxammed ma aha ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma aha mubtadihii waa muxammadun khabarkiina waa rasuulun maadanina ma camal falayso sababta ay u camalfali weydayna shardigii labaad ayaa la waayey ee odhanayey khabarkuyuuna ilaa qaadanin wamaa muxammadun ilaa rasuulun muxamed waa rasuuluun hamoodin inuuna geeriyoonaynin wa kadaalika kanoo kale weeyi wakadaalika kaasoo kale ayuu ahaaday in taqadama haddii uu hormaro khabaruhaa khabarkeegu hadduu hormaro cala smihaa ismigeega uu ka hormaro haddii khabarkii maadu uu ismigii ka hormaro maadani camal fali mayso mubtadiya khabar caadiya ayay isku noqoni naxwu qowlika hadalkaaga oo kale weeyi maa qaa'imun ma taagna zaydun ninka zaydihi maadii hadda waa mulqaato waayo taqadumulkhabarka dartii ayaa loo ilqeeyey khabarkiibaa ka soo taqadumay ismiga qaa'imun waa khabarun mubtade oo muqaddam ah zaydunna waa mubtade mu'ahar ah maadanina mulqaatay noqotay midan camal samaynaynin sababta loo ilqeeyeyna waa litaqadumi alkhabari cala ismihaa ow taqadama ama waxa hormaray macmuululkhabari khabarka kii macmuulka u ahaa ayaa hormaray sida maa dacaamaka dacaamkaagii zaydun zayd aakilun ma cunayo maa dacaamaka dacaamkaagii zaydun zayd aakilun ma cunayo haddaba waxaa jira maa dacaamaka zaydun aakilun markaynu nidhaa maadani hadda ma camal samaynayso sababtuna waxa weeyi maadan macmuululkhabarkii oo dacaam ah ayaa ka soo qadimay ismigii oo maadani ma camal samaynayso mubtadihii waa zayd hadda ismu maa la odhan maayo ee mubtadaa la odhan waxa rafcinayaana maada maahee waa ibtide khabarkuna waa aakilun khabarkani khabaru maa odhan mayne waa khabarulmubtade khabaru maa hadduu yahay mansuub buu noqon lahaa ee marfuuc baa laga dhigay maaduna waa mulqaato oo waa la laaqi yeelay sababulilqaaga marka la doonayo sababta loo laaqi yeelayna waa aakilka oo khabar ah ayaa ku camal falay dacaam dacaamkani waa macmuululkhabar wuxuuna ka qadimay ismiga zayd ah maa dacaamaka dacaamkaagii zaydun ninka zaydihi aakilun ma cunayo fa in kaana hadduu yahay macmuululkhabarku darfan daraf hadduu yahay ama jaar iyo majruur wuu iska bannaan yahay inuu ismiga ka qadimo sida maa cindaka agtaada zaydun zayd jaalisan ma fadhiyo hadda maadani mulqaata ma aha way camal falaysaa maadani waxay ka mid tahay min alxuruuf almushabaha bilaysa waana tarfacu lisma wa tansibu alkhabara ismigeegii mubtadaha ahaan jiray waa zaydun khabarkeegiina waa jaalisan oo waa la kala kor dhabay haddaba jaaliskaasi waa khabarkiiyo wuxuu ku camal falayaa cinda kada darafka ah cinda kadaa darafkii waa macmuululkhabar oo jaaliska ayaa ku camal falaya maa cindaka agtaada zaydun ninka zaydihi jaalisan ma fadhiyo maa cindaka agtaada zaydu ninka zaydihi jaalisan ma fadhiyo ow jaaran wa majruuran jaar iyo majruur haddii uu noqdo sida maa fi daari daarta dhexdeeda zaydun zayd jaalisan ma fadhiyo hadda zaydun waa mubtade jaalisanna waa khabarkii maada zaydun waa khabar ismu maa baan doonaya waa ismu maa mubtadu ahaan jiray laakiin waa ismu maa jaalisanna waa khabaru maa jaar iyo majruurka fi daarihi wuxuu ku tacalluqayaa ama ku xidhmayaaba jaaliska ayuu ku xidhmayaa maa fi daari daarta dhexdeeda zaydun zayd jaalisan ma fadhiyo lam yabdul markaa ma burayo camaluhaa camalkeegii waa xijaaziyiinta ayaa afartaa shardi shardiyey kutubta qaarkoodna wayba ka badiyeenoo kutubta qaarkood waxay gaadhsiiyeen in kutubta qaarkood waxay gaadhsiiyeen ilaa lix shardi in maada camal samaynteeda loo shardiyo ayay gaadhsiiyeen ilaa lix shardi wa banuu tamiimin nimanka reer banuu tamiim la yidhaa laa yucmiluunahaa ma camal siinayaan wain istawfad haba dhammaystirato ashuruudda shuruudda haba dhammaystirato almadkuurata la soo sheegay shuruudda la sheegay haba dhammaystirate eh nimanka reer banu tamiim ma camal siinayaan reer banu tamiim baan camal siinaynin wa ammaa laa kelmadda laa'a laa laadu waa sida maa oo kale way camal samaynayo mubtadiya khabar bay dusha ka geli mubtadihii wuxuu noqonay marfuuc awal hore ibtidahaa rafcin jiraya hadda maabaa rafcin khabarkiina wuxuu noqon mansuub awl hore marfuuc buu ahaan jiray hadda laakiin mansuub buu ahaanaya gabayada ku soo arooray waxa ka mid gabayga uu leeyahay sharuxu tacazan falaa shayun cala alardi baaqiyaan walaa waanzarun mima qada allaahu waaqiyaan tacazan yahow iska sabir falaa shay-un shay ma jiro shayga oo calal ardi dhulka dushiisa baaqiyan ku baaqi ahaan tacaza iska sabir falaa shay-un shay baaqiyan ku baaqi noqon maayo calal ardi arlada dusheeda ku baaqi noqon maayo walaa wasarun meel la magan galaana waaqiyan ma badbaadinayso mimaa qadallaahu ilaahay wuxuu kuu qadaray meel la magan galo oo koob kaa badbaadin kartaana ma jirto xarafka naasikhiihi waa laa ismigeegu waa shay-unoo waa marfuuc khabarkeeguna waa baaqiyan oo waa mansuub isla gabaygaa waxaa ku jira meel kale oo walaa wasarun laadaas ayaa naasikha wasarunna waa ismigii laada oo marfuuca waaqiyanna waa khabarkii laada oo mansuub ah wa amaa laa kelmadda laa fa tacmalu way camal fali laadu camala laysa laysa camalkeega oo kale aydan cinda alxijaaziyiin xijaaziyiintu siday qabaan ama xijaaziyiinta agtooda ama xijaaziyiintu siday xukumeen faqad oo keliya bishuruudi shuruuddii markay dhammaystirato almutaqadimati inoogu hormaray fii maa laadu waxay camal samayn afartii shardi ee maa aan ku soo marnay marka afartii shardiba ay dhammaystirato afarta shardi ee maa aan ku soo marnay maxay ahayd waa in maxaynu ku soo marnay in yaan lagu darin khabarkeeguna ilaa yuuna qaadan khabarkuna yuuna ismiga ka hormarin macmuululkhabarkuna yuuna ismiga ka hormarin wa tasiidu waxay laadu la kordhaysaa ay la siyaadaysaa bishardin aakhare shardi kale oo shardiga shanaad noqonaya wa huwa shardigaasi an yakuuna smuhaa ismigeegu waa inuu yahay wa khabaruhaa iyo khabarkeeguba nakiratayni laba nakiro ismiga laa iyo khabarka laa labaduba waa inay nakiratayn yihiin laakiin lama ogola laadani inay laba macrifo ku camal fasho waa mamnuuc hadda maadu laba macrifo way qaadanaysay mid macrifaana way qaadanaysay maa haadaa muxammadan baad odhan karaysay maa haadaa muxammadan ama maa haadaa basharan kolkaa maadu macrifada way ku camal fashaa nakiradana way ku camal fashaa laakiin laadu macrifo kuma camal fasho inkastay mas'aladani khilaafi tahay oo gabayaa weynaa oo mutanabilo odhan jiray gabay uu tiriyey baa la arkay laadanoo macrifo ku camal falaysa gabayga waxaa la arkay uu yidhaa ida aljuudu lam yurzaq khalaasan min aladaa fala alxamdu maksuuban wala almaalu baaqiyaan wuxuu leeyahay idaljuudu marka deeqda lam yursaq aan lagu arsaaqin khalaasan badbaado min aladaa dhibka laga badbaado hadduu ilaahay deeqsi kaa dhigo laakiin shilinka aad bixisaba tv-ga aad ka sii daynaysid jaraa'idka aad ku qoraysid ummadda aad ugu faanaysid waxba deeqdaadii kuuguma filla idaljuudu marka deeqda lam yursaq aan lagu arsaaqin khalaasan inuu ka badbaado min aladaa adiyo iyo dhib inuu ka badbaado falalxamdu mahad maksuuban lama kasbannin hamoodin inaad shaqaysatay mahad iyo xamdi oo xagga alle ammaankuma lihid aadamaha dhexdiisana ammaankuma lihid walalmaalu baaqiyan maalkuna ma aha midkuu baaqi noqonaya wuxuu ku yidhi shilinna kuuma hadhin shilinna kuuma hadhin sharcigii ilaahay agtiisana waxba kuma yaalliin waayo haddii aad dadka aad aadiyeyso oo aad qarsan weydo waxa aad la baxday wax alla wax kuu hadhay ma jiro idaljuudu gabayaaga gabaygaa waxaa ku jira falalxamdu maksuuban laadaas wuxuu ka dhigay ninkii mutanabi la odhan jiray inay camal samaynayso alxamduna ismu laa buu ka dhigay oo marfuuca maksuubanna khabaru laa buu ka dhigay oo mansuub ah haddaba alxamdu al buu wataa lama ogola oo culimmadu ma ogola mutanaabi gabaygiisa ragga qaarkood baa karoo saaray waxay yidhaahdeen waa khalad bay yidhaahdeen gabaygaas mutanabi wuu khaldamay shardigii laadu macrifada kuma camal fasho odhanayey shardigii ayuu jebiyey waa shardigaa shanaad ee hadda kitaabkeennu inoogu daray culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen war may ee layslama ogola macrifada kuma camal fashee kunba ha la deliishado walal maalu baaqiyan baa meesha iyaduna ku qoran walal maalu baaqiyan shilinna uma hadhayo qofkaa waa qofka muraa'iga ah ama riyaa samaynaya riya annaas ee dadka ugu dhowaanaya wixii uu la baxay idaljuudu marka dayaqda lam yursaq aan lagu arsaaqin khalaasan ka fakasho min aladaa adiyada iyo dhibka laga fakado falalxamdu xamdiga maqsuuban lama kasbanayo walalmaalu maalka iyo shilinkuna baaqiyan kuma baaqi noqonayo wuxuu idhi sheekheennu watasiidu waxay mdulaadu la siyaadi bishardin aakhare shardi kale wa huwa shardigaasina an yakuuna smuhaa waa inuu ismigeegu yahay wa khabaruhaa iyo khabarkeeguba nakiratayni laba nakiro waa inay yihiin sida laa rajulun wax ninihi afdala minka adiga kaama fadli badna laa rajulun afdala minka laadani waa xaraf naasikha rajuluna waa ismu laa oo marfuuca afdalana waa khabaru laa oo mansuub ah wa akharu camalihaa camalkeega waxa ugu badan fi shicri gabayga dhexdiisa laadu markay camal samaynayso inta ugu faraha badan gabay ayaa lagu arkay oo gabayga dhexdiisay camal samaysaa halkaana xarafkii labaad ee naasikha ahaa ayaynu kaga baxnay xarafka saddexaad waa in ereyga inmubtadiya khabar ayay geli mubtadahana marfuuc bay ka dhigan khabarkana mansuub bay ka dhigi wa amaa in kelmadda in ah inta a naafiyatu anfiyaysa ee dee wax anfiyaysa ee wax diidaysa fa tacmalu way camal samayn camalan laysa layse camalkeega oo kale fii lugati alcaaliya luqada loo yaqaan luqatu luqatulcaaliya nimanka sare ee meelaha sare ee dee tihaame iyo caaliye iyo meelaha dhulkaa ah sare ee taagga ah waxaa loo yaqaana alcaaliya maa fawqa najdin ilaa ardi tihaama waa najdi waxa ka sarreeya ilaa tihaama inta laga gaadhayo ilaa maka hareeraheega ayaa la yidhahdaa luqat alcaaliya waa dhul taaga weeyaan wa amaa in annaafiya inta naafiyadii ihi fa tacmalu way camal samayni camala laysa camalka laysa fii luqati alcaaliya nimanka taagga dhulka luqadooda bishuruudi almutaqadima shuruuddii inoogu hormartay fii maa afar shardi baynu maa ku soo dhigannay afartii unbaa halkan iyagana la eegayaa sawaa'un waxaa isku mida kaana smuhaa ismigeegu ha ahaado macrifatan macrifo ow nakiratan ama nakira ha noqdo ismiga in macrifona wuu noqon karaa nakirona wuu noqon karaa wadaalika naxwu qowlika waa hadalkaaga oo kale in zaydun zayd qaa'iman ma taagna haddaba in zaydun qaa'iman markaan idhaa xarafka naasikhihi waa in nafyi iyo diido ayuu faa'iidaynayaa mubtadihii ismigeega ay ka dhigatayna waa zaydun khabarkii mansuubka ahaana waa qaa'iman wa sumica waxaa la maqlay min kalaamihim hadalkooga waxaa laga maqlay in axadun qofi khayran kama khayr badna min axadin qofka kale ilaa bilcaafiyati caafimaadka mooye wax kale dadku waa sida gadhfeedha oo kale gadhfeedha ilkaheegu siday isku la-eg yihiin oo kalunbaa la ysku la-eg yahay waxaa laysku dhaamaa waa caafimaad in axadun qofi khayran kama khayr badna min axadin qofka kale ilaa bilcaafiyati caafimaad unbaa lagu kala duwan yahay xarafka naasikhihi waa in ismigii mubtadaha ahaan jiray waa axadun khabarkii in khabarka in waa khayran mansuub ayay ka dhigatay khabarkaana wa amaa laata kelmadda laata'a ereyga laata waa laadii oo ta' lagu daray mubaalaqo ayaa loogu daray iyo tawkiid diidadeediibaa aad kolkaa usii adkaanaya wa amaa laata kelmadda laataa fa tacmalu laata way camal samayn camala laysa layse camalkeega oo kale ayay samayn bishardi an yakuuna smuhaa ismigeegu inuu yahay ayaa la shardiyaa wa khabaruhaa iyo khabarkeeguba bilafdilxiini lafdiga xiin a ah mid ku sugan mas'aladani waa khilaafi ereyga laata markay ismi iyo khabar qaadanayso ismigana ay marfuuc ka dhigan khabarkana ay mansuub ka dhigan waxaa la shardiyaa inay xiin ku camalfalayso ereyga xiin ah xiin bay ku camalfali kolka ismiguna waa inuu xiin noqdo khabarkuna waa inuu xiin noqdo haddaba xiinkaas ayaa laysku khilaafay oo ragga qaar waxay yidhaahdeen xiinka waxaa looga jeedaa darfu zamaan oo dhan xiin wax kastoo la macna'a ama xiin ha ahaato ama saacad ha ahaato ama wakhti ha ahaato wax kastoo xiin lamida ayaa xiin looga jeedaa ragga qaarna waxay yidhaahdeen war maya kelmadda xiin ah oo qura ayay ku camal samayni laatadu oo xiin unbaa ismi iyo khabarba u noqon welibana waa nakiratayn labaduba laakiin haddii mid la xadfo ka xadfani macrifo ayuu iska noqon karaa welibana waxa shardiya in midkood la xadfo inta faraha badanna ismigaa la xadfaa in yarna waxaa la arkay khabarka oo la xadfayo gabayga ku soo arooray ee laata loo soo qaadanayo waxaa ka mid gabayga sharaxeen uu hoosta ku qorayo ندم البغاة ولا تساعة من دم والباغي مرتع مبتغيه وخيم ندم وxa qooma mooday albuqaatu aalimiintii ayaa qooma mootay aalimiintii way qooma moodeen waxayna ka qoomamoodeen dulmigoogii nadima waxa qoomamooday albuqaatu daalimiintii ayaa qoomamootay walaata mana aha xilligani saacata mandamin saaca la qoomamoodo qiyaamadu markay dhacdo ay arkaan dhibka iyo mashaakilka jira ayay sidaynu dareemayno qoomamoon doonaan markaasay qoomamoon doonaan nadima waxa qoomamooday albuqaatu buqaaddii ayaa qoomamootay daalimiintii walaa ta'mana aha saacata mandamin saacad la qoomamoodo haddaba xarafka naasikhiihi waa laata ismigii waa maxduuf mubtadaha ahaan jiray waxaana weeye walaata saacatu saacaddan ay qoomamoonayaan ma aha saacata mandamin saacaddan dambana waa khabarkii oo waa mansuub walbaqyu dulmigu martacun waa martac mubtaqiihi ninka dalbayaa wakiimun wakiim iyo dee cidhib xun uu ku dhacayo waxa weeye martacu waa meel ay daaqayaan waa meel ay daaqayaan oy ka goosanayaan qoomamo iyo dhibaato iyo mashaakil ay ka goosan doonaan maxalushaahidku waa walaa tasaacata mandamin laata oo ismigeegii maxduuf noqday khabarkeegiina mansuub yahay wa amaa laata kelmadda laata'a fa tacmalu laata way camal samayn camala laysa camalka layse ayay camal samayn bishardi an yakuuna ahaan uu ahaado ayaa la shardiyaa ismuhaa ismigeega iyo wa khabaruhaa khabarkeeguba fi lafdilxiini lafdiga xiin ah kuwa ku sugan beydkaa aan hadda macnaynaynay xiin kuma sugnayna saacad buu ku sugnaaday wa bian yuxdafa waxaa kaloo la shardiyaa in la xadfo ismuhaa ismiga laata in la xadfo ow khabaruhaa ama khabarka in la xadfo laata ama ismigaa laga xadfi ama khabarka ayaa laga xadfi walghaalibu ka faraha badanina waa xadfulismi ismiga in la xadfo sida fanaadow way dhawaaqeen walaata isagoon ahayn alxiinu xilligu xiina manaasib xilli la cararo ama la qayliyo waxaan doonayaa walaata xiina manaasib fanaadow way dhawaaqeen walaa talxiinu bay ka dhigan tahay halkaa alxiinu ismiya ayaa ka xadfan walaa talxiinu kii xilligu uuna ahayn xiina manaasin xilli la cararo xilli la carara lama joogo adduunyadii buu cararku wax kuu tari lahaaye kol haddaad dhimatay wuu kaa xidhmay camal dambood samaysaa haddaba walaata xiina manaasin laata waa xaraf naasikha ismigeegii waa maxduuf khabarkuna waa xiina manaasin culimmada qaar baa akhriya walaa taxiinu manaasin oo xiinka ayay godaan haddii xiinka la godo waxay ka dhigan tahay ismigiibaa sheegan khabarkiina waa xadfan yahay wa quri'a waxaa kal ey laysalxiinu xilligu ma aha xiina firaarin xilli la cararo wa quri'a waxaa kaloo la akhriyey walaa taxiinu manaasib halkaa inoo goda walaata xiinu manaasi wa quri'a markuu ina yidhi walaata xiina manaasin buu haddana soo celiyey xiinadaa waa la godayaa kiinu wuu godan yahay sow maaha walaata xiinu manaasin calaa anna alkhabara khabarka ayaa maxduufun la xadfe'a ey laysa ma aha xiinu firaarin xilli la cararaa xiinan lahum iyaga xilli uma aha in sha allahu cashirkeennii maanta bartaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam